وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثامن والثلاثون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفع به المسلمين waxaanu ka bilaabmayaa shariidka xadiid raqم سبعمية وخمسة waana xadiidka labaad min أxaadiiث bab الندb إlى إtيان الصلاaة والعلم ونحوهma min العباadات بالسkينة والوقاr xadiidkaas labada xadiiث oo baabka laba keliyaba ah kooda labaad weeyaan qala رaحimه الlه taعالى وعن iبن عabاس رضي الله عنهma أنه dفca mع النبي صلى الله عليه وaلي وسلم يومa cرفة nebiga sal اه عlay slam jirkiisa ayuu soo dhaqaaqay maalintii caraفة oo caraفة oo ka soo dhaqaaqay dafciga waxaan idhi asalkiisa waxaa la yidhaha wax horay loo riixo horay loo dhaqaajiyo marka hadda waxaa laga wadaa dadkii taagnaa iyo gaadiidkii taagnaa mowqifka carafa oo galabtii kolka lasoo dhaqaajiyo hal mar lasoo butaaciyo kaasaa dafci laga wadaa ifaadana waa la yidhaahaa marka ifaadaduna wax la shuba baa la yidhaha maxaa hoos loo tocoliyo lasoo shubo ayaa la yidhaahaa markaas yani hadda wuxuu ka wadaa carafa maalinteedii xajaة اlwadaac iyo rasuulka salى الlه alay slm markuu carafo ka soo dhaqaaqay ee musdelifo u soo socday yuu soo raacay fasamica الnabiyu sal ly slm wuxuu maqlay waraa'ahu gadaashiisa zajran shadiidan qaylo fara badan oo xoolaha lagu qayliyo la canaananayo wadarban iyo garaacid iyo wasawtan lilbil cod oo geel uu leeyahay oo cabaad geel iyo wax sidaasaba maqlo buuq isku dhacay oo marka la gela la garaacayo oo laga orodsiinayo fa ashaara bisawtihi ilayhim shaabuunkii uu gacanta ku hayay buu ugu ishaaray wa qaala wuxuuna yidhi ayuha annaas calaykum biاsakiina ogaada deganaan iyo xasilanaan ogaada faina albira laysa biliidaa khayrku ma aha orod iyo qabash qabash meahee tartiibsada oo ayar tartiib socosocda rawaahu الbخaariي warawaa mslim bacضه wاlbiru الطاacة wاlإضaacu bضaad mعjamaة qablaha yaaء وhmزة maksuura huwa اlsrاع orodka iyo dhaqsaha ayaa la yidhaahaa tartiib isaga socda uli khayrku kuma jiro orodka kuma jire baabu ikraami الضayf maamuusta martida la maamuuso qaala allahu tacaala wahal ataaka xadiidu dayfi ibraahima almukramiin maku soo gaadhay markii uu maku soo gaadhay khabarkii iyo warkii martidii ibraahim ee la maamuusay ibraahim uu maamuusay ama karaamaysnaa alla agtiisaba ku karaamaysnaa id dakaluu calayhi markay usoo galeenoo faqaaluu ay yidhaahan salaaman yani sallamnaa calayka salaama waan ku salaamnay qaalatna wuxuu yihi salaamun amarkiinu waa salaam qowmun munkaruun waxaad tihiin niman qalaad baad tihiin oo aan la garanaynin ayaa tihiin waa hay-adoodii iyo xaalkoodii iyo ayuu ka yaabay ibraahim faraaqa ilaa ahlihi wuxuu u leexday xagga ciddiisa u leexday qolkii xaaskiisu joogaan buu u leexday fa jaaءa wuxuu la yimid bicijlin samiinin dibi shilis dibi yaroo dhaylo oo shilis hilibkii ayuu u keenay aayad kalena waa tilaaha xaniin marka yani wuxuu aha mid solan buu ah faqarabahu ilayhim wuu soo hordhigay qaala markaasu wuxuu yidhi alaa taakuluun miyaydaan cunaynin marka ibraahim salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh martida sida u sooriyeeyo u ikraamay waxay ahayd marka ugu horraysa horta salaamtii uu ka qaaday midda labaadna waxaa weeye si dhaqso ah isagoo wixii ula soo dhaqsaday kolkuu salaamti ka qaaday faraaqa buu alla leeyahay faraaqa raaqa bimacnaa maala weeyaan marka waxa weeyaan fa- buu alla isugu arkay oo markay yimaadeen ay salaameen salaamtuu ka qaadayba isla markiiba xagga qolkii xaaska ayuu ku leexday midda kale waxa weeyaan wuxuu u keenay cunto wanaagsan oo hilib dhaylo ah oo solan oo shilis ayuu u keenay f efcaatiyo wax sidaas iyo ma aanu keenin mala aanu kala daahin goortii dambana marka markuu soo hordhigayna si luطfi iyo tartiib ay ku jirta buu yidhi yidhihoo miyaydan cunaynin war maad cuntaan iyo waxba soo maanu dhihin alaa ta'kulun yidhi marka malaa'ig bay ahaayeenoo bani aadam isagu moodayey markuu arkay marka inaynan cunaynin sida aad kalena ay tiri weeyaane falamaa ra'a aydiyahum laa tasilu ilaahi nakirahum wajasa minhum muu marka si tartiiba ugula hadlay oo uu yidhi maad cuntaan qaala tacaalى وجاءahu qowmhu yuhracuuna إlayh nuux baa luuط baa la sheegaya waa isla qisadaas oo qaybteedii kale jaaءahu waxa u yimid qowmuhu tolki baa u yimid luuط markay malaa'igtii halaaga loogu soo diray oo bani aadan iska soo dhigtay u timid yuhracuuna ilayhi iyagoo usoo ordaaya wa min qablo hadda ka horna kaanuu yacmaluuna sayi'aat waxyaalaha foosha xun bay samayn jireen faaxishay ku samayn jireen oo martida iyo yay kufsan jireen marka sidii ay samayn jireen ayay u qaateen in arrintu tahayoo niman qurabo oo dhalinyaro qurqurahsanoo martiya baa luud u yimid nimankaas marka inay faaxisho ku sameeyeen bay u yimaadeen iyagoo kala tartamayeen qaala markaasuu yidhi yaa qowm haa-ulaa'i banaatii kuwana waa gabdhahaygii hunna adharu lakum iyagaa idiin nadiifsan faاtaqu llah alla ka baqo oo walaa tukzuuni haygu fashifina fii dayfi martidayda alaysa minkum rajulu rashiid miyaanu idinku jirin nin waxgaradahoo hanuunsanoo toosan miyaanu idinku jirin oo wax kale idinka celiya marka luud salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh isaguna muxuu aha wuxuu daafacay martidiisii yuu daafacay oo inay magan sida loo daafaco oo kale yuu u daafacay oo muxuu ahay nimankii xumaha iyo faaxisha inay ku sameeyaan ugu yimid yuu ka daafacay taasuna ikraamkay ka mid tahay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عnه qاal أن النبي صل ل سلم qاal man kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآخر falyukrim ضayفه qofkii alliyo qiyaamo rumaysana martidiisa ha maamuuso man kana yuؤminu bالlahi واليوم الآخر falyصل raximه qofkii alliyo qiyaamo rumaysana martidiisa ha xidhiiriyo qaraabadiisa وman kana yuؤminu bالlahi واليوم الآخر falyaqul خayrا أw liyصmت wax wanaagsan ama ha ku hadlo ama iska aamuseen uga dhaxaynin xadiidku waxaanu kusoo hormaray raqم miya ثaلaaثa wa arbaciin waa kusoo horomaray ألف وخمسمية وإحدى عشرna waa ku imaan doona وعن أbي شhريح خويلد بن عمر الخزاعي رضي الله عنه qال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من kاna يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته qofkii alliyo qiyaamo amaa muusa martadiisa habeen dhexeeda isdhaafintaa la isdhaafinayo ee martida habeenkaas la hooyanayo taas jaa-izaa la yidhaahaa qaaluu wamaa jaa-izatuhu yaa rasuula allah qaal yowmuhu wa leylatuhu waa habeenkiisa iyo maalintiisa jaa-iza iyada la yidhaahaa jaa-izada abaalgudka barayska waxay ku magacaabaan waa la yidhaahaa gudbinta iyo jidmarintana waa la yidhaahaa taasana hadda laga wadaa wالضiyaafatu ثalaaثaةu أyaam martigelintuna sooriyaduna waa saddex beri ilaa saddex beri buu xaq u leeyahay qofkii famaa kaana waraaءa dalika waxaa int intaa wixii kasii dambeeya saddexdaa beri fahuwa sadaqaة عalayhi sadaqa lagu sadaqaysta weeyaano hadduu u ogolaado qofka guriga laha inta inuu sii joogo sadaqay ku tahay rawaahu mutafaq عalayh wa fii riwaayaةi lmslim laa yaxilu limuslimin an yuqiima cinda akhiihi xataa yu'timah uma bannaana qof muslima inuu walaalkii la joogo ilaa u ka dembaajiyo qaaluu yaa rasuula allahi wa kayfa yu'timu sideeb uga dembaajinayaa qaala markaasuu yuqiimu cindahu wuu la joogayaa walaa shay-a lahu yaqriihi bihi wuxuu ku sooriyeeyana isagoon haysanin marka kolkaasuu dambaajinayaa oo iyo xamasho iyo ama inuu eryaba oo canaanto iyobu ku kalifayaa baabu istixbaabi الtabshiiri wالtahni'ati bاlkhayr jeclaysiga la jeclaystay bishaaraynta iyo hambalyada khayrka laysugu bishaareeyo laysugu hambalyeeyo oo yacni macnaha qof qofka qof walaalkia haddii uu khayr iyo wanaag uu helo uu og yahay oo uu khayrkaasina qofkaas uu soo gaadhayna waa inuu ugu hambalyeeyo hadduuna ogaaninna oo isagu u sheegayana waa inuu ugu bishaareeyo qaala allahu tacaala wabashir cibaadi aladiina yastamicuuna alqowla faytabicuuna axsanah u bishaare addoommahayga hadalka dhegaysta ee intiisa fiican ka qaata intiisa fiican raaca allah bishaaraynaya marka nebigiisa alayh salaatu wasalaam uu wuxuu farayaa dadkii uu khayr iyo wanaag ku arko inuu u bishaareeyo wa qaala tacaala yubashiruhum rabbuhum biraxmati minhu waridwaanin wajannaati lahum fiiha naciimun muqiim rabbigood baa ugu bishaaraynaya raxmad xaggiisa iyo raalli ahaansho iyo jannooyin beerooyin buu ugu bishaaraynaya allahum iyagu ay leeyihiin fiiha naciimu muqiim nicmooyin iyo raaxa daa'imihi ay ku jirto taasuu alla ugu nicmaynaya marka alla isagaaba addoomihiisii khayrka mustaqbalka wuu u og yahay yuu isaguna ugu bishaaraynayaa marka khayrkii mustaqbalkaa inagu ma ogaan karno qofku inta uu heli doono ku bishaarayso waaas waasaa aad heli doontaa ma dhihi karayno laakiin oo ma ogin qaybka ma ogin laakiin marka kolkaan ogaano marka waa inaan alla ku dayanno oo aanu bishaarayno wa qaala tacaala waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ku bishaaraysa jannadii laydinku ballan qaaday malaa'igta marka sidaa dhahaysa malaa'igta marka ay mumin qofka mu'minka dadka mu'miniinta marka lasoo bixiyo iyo kolkay nafta ka baxaysa iyo ayaa u bishaaraynaysaa u bishaaraynaysaa in aladiina qaluu rabbuna allah uma اstaqaamuu تتنزل عليهم الملaaئكaة أnlaa تخاafوا وlaa تحزنوا وأbشirوا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياء saasay marka dhahayaan wqtiga isaga ah ee mustaqbal majhuul ah iyo caalam ah hadda ka hor aanu aqoonin adduunkan oo dhan qof intuu ka tegay daar uu qariib ku yahay oo aan waxba xaalkeeda kala soconin aadaya waqtigaasna ay u bishaaraynayaan marka malaa'igtu وqاla tacaalى fabasharnaahu bغulaamin xaliim waxaan ibraahim ugu bishaaraynay wiil oo dulqaad badan oo xaliim aan ugu bishaaraynay wiilkaa xaliimka ee la sheegaya ee goortanbana alla u leeyay falamaa balqa mahu sacya kii inuu gowraco la amray ana wuxuu u eg yahay inuu yahay muxuu ahaayey ismaaciil inuu yahay buu og yahay lanno isxaaq naftiisa waa loogu bishaareeyey laakiin sifada lagu sheegay lagu sheegay ee loogu bishaareeyey isaga iyada cilmi ba ahayd wabasharnaahu biulaamin aliim bigulaamin caliim baa kaas iyo isaga le wa qaala tacaalى walaqad jaaءat rusulunaa ibraahima bilbushraa rusushayadii ibraahim waxay ugu timid waa rusushii qowma luud inay halaagaan loogu soo loo amray isagana u bishaareeyaan ugu bishaareeyaani bay ula timid bilbushraa bishaaray ula timid wa qaala tacaalaa waimra'atuhu qaa'imatun fadaxikat waimra'atuhu haweenaydiisii ibraahim nasaaro weeyaane qaa'imatun tii taagan bay ahaydee ragga u khidmaynaysa fadaxikad markaasay qososhay markii ay bishaaradii maqashay bay qososhay fabasharnaahaa waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa isxaaq baan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaq isxaaq gadaashiisana yacquub yacquub aan ugusii sii bishaarayno oo wiilka u dhalan doona iyo wiilka uu dhali doona labadaba loogu sii bishaareeyey wa qaala tacaala fanaadathu lmalaa'ika malaa'igtii baa u dhawaaqday zakariya calayhi salaatu wasalaam wa huwa qaa'imun yusalli isagoo taagan oo tukanaya fi lmixraab mixraabka ku tukanaya bee ugu bishaaraysay waxaana ugu bishaaraysay ugu dhawaaqday in allaha yubashiruka biyaxya alle wuxuu kuugu bishaaraynaya wiil yaxya la yidhaha buu kuugu bishaaraynaya wa qaala tacaala id qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryamu in allaha yubashiruki bikalimati minhu ismuhu lmasiix ciisa bnu maryam wajah fi dunya walaakhirati wa min almuqarabiin marka ay tidhi malaa'igtiina maryamey alla wuxuu kuugu bishaaraynayaa kelima oo xaggiisa ka timid yani eraygaa kelimadaas kun ahoon wiil lagu abuuraya ismuhu magiciisuna almasiixu masiix uu yahay والآياaت في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح منها waxaana ka mid أحاadيثa عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم بشر khديجة khديجة wuxuu ugu بشhaareeyey رضي الله عنها ببيت في الجنة من qصب laa sahaba fiihi walaa nasab muttafaqun calayh guri oo qasab ah qasab waxaan hadda isaga fasiri doonee luul xordan oo aan ahayn mid la dhidhisay hal maadda keliya isku oo dhexda ka hordan kaasuu ugu bishaareeyey laa sahaba fiihi qayla qaylo aan lahayn walaa nasaba yani laa tacba dhidna aan lahayn ee raaxa taama ah oo jazaءa ma facalat birasuuli الlahi salى الlaه alيه wali wslam waxaa la sheegay rasuulka all salى الlaه alيه wali wasalam ayay dhibka iyo qaylo qayladii iyo ka ilaalin jirtay oo hataa carruurteeda marka ilmaha u dhasho way dad bay u dhiiban jirtay nuujiiso oo uu nuujiyo oo ay ka siiso ijaar ka siiso si ayna rasuulka sal ly slam khidmadiisa ay ugu faaruqo noqoto qaylaqayladii carruurtana waa ka dheeran jirtay raaxadiisana ay ku dadaali jirtay oo dhibka ay uga bixi jirtay radia allahu tacaala canha waarضaaha marka taasoo iyadana alle ugu abaalguday guri sidaasa inuu jannada ka siiyo weli waxay yidhaaheen xadiidkan kada waxaa ku jira tusaale cilmi oo cilmigan kada xadiidkaa lagu ogaadayo waxaa weeyaan guriga muxuu ahaay shay keliya oo isku wareegsan isku bixisan isku bixi fiihi inuu yahay caadili sawt oo kuwa muxuu ahaa idaacadihii iyo waxyaalahaas iyo qolalkooda nooc khaasa baa laga sameeyaayoo sawlka dibadda aan qabanaynin oo qaylad iyo sidaas iyo ninkan kada mudiica hadalkiisa wax kale aan meesha aanu soo gelaynin muttafaqun calayh alqasabu huna lulu lmujawab waa xabad luulahoo xordan weeyaan wasaqabu siyaaxu walaqad waa qaylad iyo buuqa weeyaan wanasabu tacaba wacan abi muusa radia allahu canhu أنه توضأ في beytii gurigiisu kusoo weyse qaatay ثuma khرجa waa soo baxay faqاala markaasu wuxuu yihi لألزمna رsuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم وlأkunna mعahu يومي hذا maanta waa inaan laazimaa rasuulka alla salى الlahu عalيh wali wasalam oo maanta oo dhan aan la joogo maalin buu faraaq dareemay abu muusa radia allahu canhu oo hawlihii waxba toona aanu lahayn markaasu wuxuu niyeystay inuu ka faa'iidaysta faraaqa maalinta oo aanu dayicin oo bilaash iyo hurdo iyo meel joogjoog aanu ku dayicine rasuulka alla salى الlahu alay slam uu laazimo maalintan maanta oo faa'iidadaas uu muxuu ahay fursa ka dhigto fajaءa almasjida masjidkii buu yimid fasأla can الnebi sal l slm buu dadka waraystay faqaaluu waxay dhaheen wajaha haahuna halkaasuu aaday bay dhaheen wajaha yani tawajaha weeyaan fakharajtu waan soo baxay buuhi abu muusa calaa ifrihi gadaashiisaan ka soo baxay as'alu canhu anuu dadka waraysanaya oo ilahay halkaasu si sooday xataa dakala bi'ra aris ilaa uu ceelkaa bi'ru aris la yidhaaho uu galay arisna waa bimacna alfallaax beeraleyda kuwa beeraleyda aris la yidhaaho arisiyiin baa marka fallaaxintana la isku yidhaaho fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisa aan fadhiistay marka nebigu sal ly slm inuu meesha kortag u aaday buu gartay oo oh! intuu nebigu sal ly slam uu dhammaysanaya arrintiisa ayuu ka joogayaa oo ma galayo xataa qadaa rasuulu llahi sal ly slm xaajatahu watawada' ilaa rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu dantiisii gutay oo wayse qaatay faqumtu ilayhi markaasaan usoo kacay markaan ogaaday inuu arrintiisa ah dhammaystay faidaa huwa qad jalasa calaa bi'ri aris ceelka bi'ru ariisa qarkiisa inuu fadhiistay ayaan la kulmay watawasata kufahaa afkeygada afkiisa weegaarkiisa uu bartanka ka fadhiistay wa kashafa can saaqayhi kubabkiisiina uu ka xayday maryaha wadallaahumaa uu ku lelmiyey kubabkii fi lbi'ri ceelka hoos ugu sii lelmiyey fasallamtu calayhi waan salaamay uma insaraftu waan noqday xaggii albaabkaan u noqday fajalastu cinda albaab albaabka agtiisaan fadhiistayoo faqultu waxaan yihi laakunana bawaaba rasuuli اllahi sala اllahu alayhi waalihi wasalam alyowm maanta waa inaan biyatoonigeeda rasuulka alla sala alla alay slam aan ahaado eh dadkii isaga u dhexaynaya eh ee qofka u yimaadaba isagu idanka uga qaadaya ee waardeenaya waa inaan noqdo fa jaaءa abu bakrin radi allahu canhu abubakr baa yimid fadafaca albaaba albaabkii uu soo riixay faqultu man haada waa kuma kanubaan inuu soo galu rabayo albaabkiiu lilijiyo soo riixay albaabkana waa ceshaneeyo abuu muusa caliyi radia allahu canhu markaasaa waxau waa kuma qaala abu bakr waa abu bakri waa aniga maanu dhihin waa abu sidaasaana marka la qofka wax lagu garanayo inuu isku sheego magaciisa iyo kunyadiisa iyo laqabkiisa iyo nasabkiisa iyo faqultu calaa rislik tartiibtaada yani kaadso baan hasoo degdegin kusoo weydiinaya uma dahabtu waan tegayo faqultu ya rasuula allah hada abu bakrin yasta'din kan waa abu bakri oo inuu kuu yimaado raba faqaala markaasuu yihi iidan lahu wabashirhu biاljanna u idan jannana ugu bishaare faaqbaltu waan soo noqday abu bakr baan ku soo noqday xataa qultu liabi bakr ilaa aan abu bakr uga idhi udkul warasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam yubashiruka biاljanna soo gal rasuulka allana jannuu kuugu bishaaraynaya anaa kuu bishaareynaya ma aanu dhihin nebiguna sal sl u bishaareynay marka yani nebigu wiilka u bishaareynayaaye isagu waa xaakigii weeyaan fadakla abu bakr radi allahu canhu xataa jalasa can yamiini nabiy sala allahu alيyه waali slam nebiga midigtiisa fadhiistay buu yimid macahu fi lqufi ceelka afweegaarkiisa wuu la fadhiistay abu bakr radi allahu canhu nebiga sal l slam ah, wadallaa rijlayhi fi lbi'ri lugihiisiina ceelku ku lalmiyey kamaa sanaca rasuul lah sal siduu rasuulka alla sameeyey yuu ku dayday oo sidii buu yeelay wakashafa can saaqayhi kubabkana wuxuu ka xayday maraduu ka xayday uma marka kubabka xaydida uu ka xaydayo ceelka biyihiisu inay dhawaayeen oo biyaha uga ba-ayey iyo inuu layl iyo muxua qabow uga iyo raaxin uga dhigaayay iyo xaalkeeda allaa og kollayba yani marka waxaa weye kubabka ragku awra ma aha uma rajactu waan noqday wa jalastu waan fadhiistay albaabka agtiisa waqad taragtu akii yatawada'u wayalxaqunii walaalkay baa gurigii kaga imid isagoo weysaa qaadanaya iga daba imaanaya walaalkii saakna abu ruxmi baa la dhihi jiray laba walaal abulahaay oo abu burd iyo abu ruxmila kala yidhaaho isna abu muusa la dhihi jiray radiallahu canhu marka abu ruxmi buu ah faqultu markaasaan waxaan idhi in yurid illaahu bifulanin yuriidu akaahu khayran yaأti bihi haddii hebel khayr alla la doonay waa walaalkiisiiye alla keenayo yani wuxuu jeclaystay uu tamaniyey walaalkii in alla keeno oo bishaaradaa jannada loogu bishaaraynayo iyo nebiga sal ly slam la fadhiisigiisa iyo nebigo khaali ah la fadhiisigiisa uu maalintaa helo marka taasuna marka wax dhibaataa male qofku inuu qaraabadiisa walaalkii iyo ilmihiisa iyo aabihii iyo adeerkii iyo inuu khayrka si gaara ah ula jeclaado waxba dhibaata ma ay lahayd isagoon dadka kalena uga ba'inin faidaa insaanu yuxariku lbaab waxay u soo kadiyay isagoo qof albaabka u soo dhaqdhaqaajinayo soo riixayo waqultu man haada waa kuma kanu baan qaala cumar bnu lkhaaab wa cumar bn khaaab biyi waqultu calaa rislika tartiibtaada baan ثuma jiئtu rasuul الlahi sal ل sl rsulka allah u imid faslmtu عalayh وsلaam faqultu waxaan hada cmaru ystأdinu radي allahu canhu kan waa cumar bn khaaab oo soo inuu soo gala raba radia allahu canhu faqaala iidan lahu wabashirhu biاljanna u idan jannana ugu bishaaree fajiئtu cumara radia allahu canhu cumar baanu imid faqultu adina wayubashiruka rasuulu llahi sala اlه alay slam biاljanna waa kuu idnay rasuulka alla sala اlه alay slam wuxuuna kuugu bishaaraynayaa janno fadakala waa soo galay fajalasa maca rasuuli lahi sal sl rasuulka alla jirkiisuu fadhiistay fi lqufi weegaarka qarkuu ku fadhiistay muxuu ahaay can yasaarihi bidixdiisa wadalla rijlayhi fi lbir sidii abubakr nabigu sal ly slm iyo abubakr ay yeeleen radi allahu canhu uma rajactu waa noqday fajalastu waa fadhiistay faqultu in yurid illahu bifulanin khayran yani akaahu ya'ti bihi haddii hebel khayr alla la doonay waa in alla keenaya baa fajaءa insaanu faxaraka albaab qof kalaa yimidoo albaabkii dhaqdhaqaajiyey faqultu man hada qaala cثmaan bnu cafaan wa cثmaan bnu cafaan faqultu calىa rislik wajiئtu الnabiya salى الlaه عalيه wali slm nabigaan u imid faأkbartuhu waanu warramay faqaala markaasu yihi idan lahu bashiru biاljanة maca balwa tusiibuhu balaayo ku dhici doonto intuu adduunka joogo la jirkeeda ugu bishaaree janno inuu gelayo fajiئtu waan imid faqultu udkul yubashiruka rasuulu اllahi sala ه alay slm biاljanna maca balwa tusiibu fadakala waa galay weliba wuxuu yidhi xaggii balaayada wuxuu yidhi allah almustacaan buu yidhi fadakala waa galay fawajada alqufa qarkii iyo ceelkii wabaarkiisii buu helay qad imtalaa isagoo buuxsamay فجلس وجاههم hortoodu fadhiistay min ashiqi alaakhar dhaga kale inuu murabbac iyo wax lamid ahaabaa suurowdo oo muskilkadu markuu dhammaaday meel kale oo marka uu ka dhinac fadhiista ayna lahayn dhan kale oo marka ka soo horjeeda ayuu fadhiistay hortooda qaala saciid ibnu lmusayib saciid ibnu lmusayib xadiidkan kada ninka abu muusa alashcari radi allahu ka warinayaa yaa wuxuu yidhi faawaltuhaa waxaan ku fasiray sidaa ay u kala fadhiisteen ee saddexdanuna inay isdhinac fadhiisteen kanna meel ka durugsan mxua keligii u fadhiistay dee waxaan ku awilay qubuurahum xabaalhumisa kala ahaanayaan sidii bayna kala noqdeen marka nebiga sala allahu alيyh waali wasalam kulligii xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa iyo kalimaadkiisa o dhan kulligood xikam bay laha bilaash iska ama ahayn sidaa marka loo fadhiistay yaa waxay tusin doontaa inay eh, aakaro ah, sidantada yani eh, qubuurta sidan ku kala ahaan doonaan sidii bayna noqotay muttafaqun calayh wazaada fii riwaaya waamaranii rasuulu llahi sal slam bixifdi lbaabi riwaayadda hore waxaan soo maray inuu isagu yidhi wayna noqdaa eh, mxuahay biyotoriga nebiga sal alay slam anna waxay leedahay nebigaaba amray marka isaguna waa niyeysnaa rasuulkuna sal lla alay slam waa amray wa fiihaa riwaayada kale waxaa ku jiray أna cثmaana radي الlahu canhu xiina basharahu xamid allaha taعalى markii janno loogu bishaareeyey bishaarada all ugu xamdiyey ثuma qaala markaasu haddana wuxu uhi allahu lmustacaan xagga balaayadana allahu lmustacaan wa qowluhu wajaha bifatxi اlwaaw watashdiid اljim ay tawajaha wa qowluhu bir aris ina أفضل ما نعد شهادة أن لا إله ila الله وأن محمدا رسول الله llah waxaan diyaarsannay oon isku hadlaynayno oo camal iyaga ah waxaa ugu fadli badan shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu llah wainii kuntu calaa adbaatin alaain yani calaa maraaxila alaaa saddex marxaladood baanan soo maray anigu saddex marxaladood yaan soo maray oo laba midii aan ku dhintaba xukunkeedu marka uu i ahaan lahaa midna iyadu waadixna iska ahaan lahaa midna aan rajo fiican qabi lahaa laakiin tan saddexaadan hadda ku dhimanayo ayaa mugdi igaga jiraayo saasaan oyayaabu ka wadaa radia allahu canhu laqad ra'aytunii waa tabaqada hore eh waxaan is arkay wamaa axadun ashadda bugdan lirasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalama mini aanu qofna ahayn kii iga necab rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam walaa axaba ilaya waxaan ka jeclahayna aanu jirin min an akuuna qad istamkartu minhu inaan makansadaho gacanta ku dhigo oo faqataltuhu aan dilo waxaan ka jeclaan aanu jirin waa kolku mushrika ahaaye falow mudtu calىa tilka alxaal haddaad sidaa ku dhiman lahaa lakuntu min ahlinaar ahlunaar baan ahaan lahaayo shaki kuma jiren falamaa jacala allahu alislaama fii qalbi markuu alle subxaanaه watacaala islaamnimadeeda qalbigayga islaamnimada soo geliyey ataytu nabiya sal ه alay slam nabiga aan u imid qofka markaasa waxaan ugu soo diiday dadka fal ubaayicta gacantaada soo fidiyo kula mubaayacoodo fabasada yadahu gacanta yamiinahu midigtiisiibuu soo fidiyey faqabadtu yadii markaasaa gacantaydii ceshaday faqaala markaasuu yihi maa laka yaa camr maxaad kugu dhacay camriow adaaba dalbaday maxaad gacanta u ceshanaysaa qultu aradtu an ashtarid waxaan rabaa waxaan doonay inaan shartisto qaala tashtaridu maala maxaad shartisanaysaa qultu an yuqfara lii in la ii dembi dhaafo qaala markaasu wuxuu yidhi amaa calimta ana alislaama yahdimu maa kaana qabla miyaadan ogeyn islaamiyadu inay dumiso wixii ka horreeyey wa ana alhijrata tahdimu maa kaana qablahaa wa ana alxaja yahdimu maa kaana qablah miyaadan sidaa ogeyn maba u baahnid marka yani inaad sanqaysato uma baahnid ayuu leeyahay <clears throat> Ah, saddexdaas waa marka wax ka horreeyay inay dumiyada sooma og bacdu kutubi tafaasiir ayaad waxaad ku arkaysaa sida ibnu kasiir iyo fatxulqadir lisubkaani iyo inay ku darayaan toobadana toobaduna ah, laakiin kuma jirto xadiidka kuma jirto sida uu sheegay sheekh اlأlbani xafidahu اllahu tacaala silsilaة اaxaadiiثi صaxiixa miya insa ضaciifa wma kana axadun qofnana marka sidiibu ku islaamay yani wma kana axadun marxaladii labadu sii socotee qofna ma aanu ahayn axaba ilaya min rasuuli الlahi sal l sl rsulka all waxaan ka jecelhayna ma aanu jirin walaa ajala fii cayni minhu ishay indhahaygana waxa isaga igala weyn ma aanu jirin oon ugu ixtiraam badnahay وma kuنt uطiiqu an أmlaa عaynii minhu إجlاala lah ma aanan keli karin inaan isha ka bugsado isha kala bogto اxtiraam iyo haybadaa ka haybaysanayo walow su-iltu an aصifahu haddii la iweydiin lahaa inaan tilmaamana ma aطabtu ma aanan kareen yaعni lam akun amlahu caynaya minhu ilaan isha maanan kala bogan jirino si u aha maanan garteen hadda oo tilmaan haddii la idhaamaba aanan garteen mxu ahaaye gaayat alijlaal wاtarjiih marka rasuulka all sala اlه alay slam aad iyo aad buu uhaybad badnaayo sidaan xadiidkii qisadii zaynab bint alxaris athaqafiya imraat cabdillahi bn mascuud radi allahu canhum aan kusoo maray wuu haybad badnaayo marka qofkii muxuha la kulmaayo isha ma aanu siin karin haybad daraaddeed sidaas daraaddeed baa saxaabadiisii muxuu ahaay kibaaru saxaaba ahay weynanka kula kulmayo ma ayna tilmaamin laakiin dadka tilmaamayu laba nooc bay ahaayeenoo qaar caruurnimo kula kulmay iyagoo oo yaryar nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo sidaa markaa mxuahaan ragga waaweyne ay uga heygisanayaan aan uga heygisanaynin ee la kulmay sida anas ibni malik iyo cali ibni abi aalib iyo hind ibni abi haali iyo albara ibni xaazib iyo raggaasuu iyagoo yar yaraan bay kula kulmay nebiga sal l ly slam oo qaarkoodna gurigiisaba ay joogi jireen qaarkoodna khaadimiina u ahaayeen marka kuwaasu way tilmaameen oo aad bay u tilmaameen shaqadiisu tilmaan dheer ka bixiyeen qaarna waxay ahaayeen kuwa iyaga oo kolkaa mu'miniin aan ahayn ama kolka un soo islaamay oo reebaadihii una la kulmay sidii alcaddaa ibn ibnu hawda da ibnu ibnu khaalid ibn hawda iyo haweenaydii la dhihi jiray umamacbad radi allahu canhum ajmaciin kuwaas iyabay ahaan dadka tiltilmaamay iyo caaisha iyo dadkaasaa tiltilmaamay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ah, markaasu ibna saasuu u leeyahay ma aanan tilmaami kareen haddii tilmaami la yidhaaho walow mudtu calaa tilka alxaalataan sidaa ku dhiman lahaana larajawtu an akuuna min ahli ljanna waxaan rajayn lahaa in ahlujanna ahaan lahaa ma aanu dhihin lakuntu min ahli janna ma aanu dhihin liannahu qofka qof eh, qofna in falaax iyo wanaag ha ka muuqdo eh ah, lagagama looguma malakori karo oo laguma caddayn karo inuu ahlujanno yahay ilaa qof uu isku yimid inuu yahay mooyaane uma uma waliina wallayna uma waliina oo walliina laamta way sheegaana waxaan maamulay oo gacanta la gallay ashyaaa waxyaalo maa adri ma xaalii fiihaa aana garanay w xaalkaygu ka yahay yani wuxuu ka wadaa waxyaalihii maamulna waa soo qabtay oo mxua xaakimu masr buu ahaan jiray muddo uu dalinyarayn uu ahaan jiray fitantii muslimiinta dhex martayna gaar ahaan dagaaladii cali iyo mucaawiya dhex maray aad iyo aad buu u galay radi allahu canhu aad iyo aad buu mucaawiya u taageeray oo cali uga soo horjeedsaday marka waxyaalahaas ayuu wuxuu leeyahay baa cabsi lagu hayo oo marxaladan kada waxyaalihii aan la galay baana garanayna wuxuu yahay faidaa ana midtu markii anigu aan dhinto falaa tasxabannii naa'ixatun walaa naar yaana iraaci naag ooyeysi iyo kolka qabrigayga la iisii wado naag ooyeysi iyo dab midna koox iyo idan iyo waxba toona yaan laila soo raadiye cuud iyo waxba toona faidaa dakaltumuunii markaad i aastaan fashunnuu calaya turaaba shanna shunnuu iyo sunnuu labadaba waa la sheego labada macnaheedu waxaa weeyaan tartiib tartiib ciidda igu suga tartiib igu uma aqiimuu xawla qabri jooga oo ku nagaada qabrigayga hareerihiisa qadra maa tunxaru jazuur inta laga dhuundhabo neefgeela neefka geela ee la gowracay ama gowrac loogu talagelay in la qasho la doonaya hilibkaa ayaa la yidhaahaa jazuur wayuqasamu laxmuhaa oo hilibkeedana laga qaybinayo carabtu jiska reer baadiya bay ahaayeenoo waxyaalaha ay wax ku qiyaasan jireen ayaa waxaa ka mid ahaa acmaashooda yaqaanaan xigsin hal xigsinteed iyo mxuu ahay ri-inka laga lisaayo iyo mxuu ahay inta neef laga gowracayo hilibkiisa laga gogoynayo iyo minahaasay marka wax ku qiyaasi jireen tiibuu marka amri uu leeyahay waana amrin marka laiska yaqaano oo taqriiban la keeni karo qiyaas lagu keeni karo xataa astanisa bikum ilaa aan idin weheshado waandura aan ka fakero maa uraajicu bihi rusula rabbii waxaan ugu jawaabi doono rususha rabbiga iisoo diri doona yani malaaigtu ka wada mala'igta qabriga igu su-aalaysa waxaan ugu jawaabayaa ka fakira oon idin weeshado nafta igu soo noqotee hayga tegin hayga degdegina rawaahu muslim qawluhu sunuu ruwiya bishiini اlmucjamati wabilmuhmala sunuu iyo sunuu ay subuu qaliila subuuhu qaliila qaliila injariya iyo sidii u suba wallahu aclam marka eh, markii muxuu ahaaye eh, qabriga lagu shugaayo ciidda lagu rogaayo in dam dam dam durba laga siiyo sida ay yeelaan dadkan hadda soomaalida iyo saasay yeelaan waa laga fiican yahay marka gaar ahaan dadka deexdexeedku sida ay wax u aataan ee ah in bermiil la kor saaranta solay laga dhigo oo ciiddii ay qofkan kada maydka a ah, dushiisa xoog iyo toos durba ugu dhacayso waxaa laga yaabaa marka inuu ku dhiboodo codka iyo damdamtaasoo in tartiib tartiib loogu sugo inuu qabriga dumitaan iyo waxaasi u keenana waaba laga baqaa saas ila marka tartiib tartiib ugu suga wallahu subxaanahu aclam baabu wadaaci الصaaxibi wa wasiyatihi cinda faraaqihi lisafari wagayrihi waducaaءi lahu waطalb الducaaءi minhu in la macasalaameeyo qofka saaxiibkaa markaad kala tegaysaan iyo in lala dardaarmo kolka aad kala tegaysaane ama safar ku kala tegaysaane miskiin safraayo ama wax kale aad ku kala tegaysaan oo geeri iyo wax lamid aad ku kala tegaysaan in laismacasalaameeyo laisu duceeyo iyo in in adigu ducaysiyen isagana duca ka qalbato qaala allahu tacaala wasaa bihaa ibraahimu baniihi wayacquub wasaa bihaa ereygaa tawxiidkaa waxa u dardaarmay ibraahimu oh ibraahim baa u dardaarmay baniihi wiilashiisii wayacquubu oh yacquubna oh u dardaarmay midkoomarkuu ka tegay adduunyada yuu la dardaarmay ubadkiisii la dardaarmay marka ubadka iyo ahalka iyo saaxiibada iyo qaraabada iyo deriska iyo in uu la dardaarmo qofkii marka uu geeriyoonayo sida uu kolkuu ka tegayo ula dardaarmayo wuxuuna yidhi marka yaa baniya wiilashaydiyo in allaha stafaa lakum diina alla diinta u idiin xulay diintiyo uu doortay buu idin kuhanuuniyo islaamnimadee walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun ilaa idinkoo muslimiina mooyaane yani daa'ima islaamnimada ilaa aad ku dhimataan oo ku gacan adayga weeyaan am kuntum shuhadaa mise waxaad ahaydeen kuwa la jooga id xabara yacquub almowt markay yacquub geerida awgtee marka kii dardaarankaa hore yidhi waa inuu ahaa ibraahim kan dambena dardaarankii yacquub baa la sheegaya aabku markuu dhimanayay miyaada joogteen id qaala libanihi markuu wiilashiisa ku yidhi maa tacbuduuna min bacdii maxaad caabudi doontaan aniga dabaday isagoo hubsanaya bal inay jidkiisa ku soconayaan iyo inay wax kale ay ku fakirayaan qaaluu markaasu ahlan nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahima wa ismaaciila wa isxaaq ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun waxaan caabudaynaa ilaahaagii iyo aabbayaalkaagii ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq ahaa ilaahoodii baan caabudaynaa ismaaciil marka yacquub aabbihii xagga dhalashaa ma aanu ahaynoo aabbihii iyo awowgitoona ma aanu ahayn ibraahim iyo isxaaq iyagu way ahayno midna awo buu ahaa midna wuxuu ahaa adeer buu ahaa laakiin midna aabbuu ahaay anuse marka isagu aabbuu ahaa adeer buu ahaa aabbayaalkii baana alla ku daray subxaanahu watacaala marka adeerka aabba waa lagu sheegi karaa ilaahan waaxida ilaah oo keliya isago abaan caabudaynaa macbuud keliya wa naxnu lahu muslimuun isagaanan annaguna ku hogaansamaynaa wa ama alxaadiidu faminhaa xadiidu yaziid zayd ibni arqama radia allahu canhu aladi sabaqa fii baabi ikraami ahli beyti rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam kaasaa ka mid ah xadiidkii inoogu soo hormaray eh, zayd ibnu arqam uu wariyey ee eh, muxuu ahaayey uu nebigu sala allahu alay slam meesha eh, qadiru qum la yidhaaho uu khudbadii uu ka jeediyey wargaaridiisu markay soo dhowaatay ummadiisa uu ahlubeytkiisi iyo qur'aanka kula dardaarmay labadaas qaala markaasna e, wuxuu yihi zayd qaama rasuul lah sal slam fiinaa khatiiban faxamid allah waahna calayhi wawacda wadakar uma qaala markaasu haddana wuxuu yihi ama bacdu alaa ayuha annaas inamaa ana basharun yuushiku an yaatiyanii rasuulu rabbii faujiib wa ana taarikun fiikum haqalayn aniguna laba culculf baan idinkaga tegayaa awaluhumaa kitaab اllah fiihi huda wالnuur fauduu bikitaabi illahi kitaabka ilaahay qaato oo wastamsikuu bihi qabsada faxata calaa kitaabi illahi waragaba fiih uma qaala markaasu wuxuu yihi waahlu beytii iyo ahlu beytkayga qaraabadayda udakirukum allaha fi ahli beyti iga ku celceliyey rawahu muslim waqad sabaqa bituulih wuxuu nagu soo horomaray raqam silfumiya sita وarbaciin marka waa la dardaarmay ummadiisa nebigu sal ly slm وعan abi sulayman malik bn الxuwayris allaysiyi radي allahu canhu qaala ataynaa rasuula اllahi sal l sl rasuulka allaan u nimid wanaxnu shabaabatu mutaqaaribuun shabaaba waa jamcu shaab annagoo dhalinyaro isu dhodhow ah oo labaatameeye ah oo qabiiladooda banuleys ah ayaan u nimid faaqamnaa cindahu cishriina layla labaatan habeen baan la joognay wa kaana rasuulu llahi sal l slam raxiima raqiiqa wuxuu ahaa mid naxariis badan oo qalbi jilicsan fadanna wuxuu u maleeyey anna qad istaqnaa ahlanaa inaan ciddayadii uxiisnay ayuu u maleeyey fasa'alanaa wuxuuna waraystay canman taraknaa min ahlina dadka aan ka nimid ahalka iyaga yuu naga waraystay faakbarnaahu waan uga warrannay qof waliba dadkuu ka yimid carruur iyo waalid iyo xaas iyo iyo xaalkoodu siduu yahay inay abaar ku jiraan iyo inay mu'miniin yihiin iyo gaala yihin wixii naga waraystay markaasaa naga warrannay faqaala markaasuu irjicuu ilaa ahliikum ku noqda ciddiinnii oo faaqimuu fiihim la jooga wacallimuuhum waxbara muruhum waxfara wasalluu salaata kada fii xili kada wasalluu eh, kada fii xili kada wuxuu yidhi markaa eh, salaad hedlaayana waqtigaa tukada salaad hedlaayana waqtigaa tukada eh, faidaa xadarat الsalaa markay salaadu gasho falyu lakum axadukum idin ha idin adinu وlيؤmكم أkبركم kiina idinku daaweyni ha idin tujiyo متفq عalيه kiina idinku daaweyni ha idin tujiyo buu dhahay ma aanu dhihin kiina idinku qر-aan aqoon badan iyo kiina idinku cilmi badan iyo kiina idinku islaami horreeye ilen xaggaa way ka sinaayeen marka waxa keliya tafaalgu uu kaga jiray waxay ahayd xagga da'da da'da faarq yara udhexeeyo isku wada da' baan ahayn ma aanu dhihine waa isku da dhaweyn buu yidhi zaad الbخaarي bخarي wuxuu ku daray fي riwaayaةi lahu وصlوu kamaa ra'aytumuunii uصلي u tukada sidaad aragteen anigoo u tukanay labaatan habeen keliya ayay culamo ku noqdeen oo cilmi badan ay xambaareen oo xadiid badan goorki dambe uu warin jiray mxuu ahay صxaabiga kale malik بn xwalita radي allahu canhu وqwluhu raxima raqiiqا waxa weeye huwa bifaa-in wa qaafin rafiiqan wa ruwiya raqiiqan labada rafiiq kolka la yidhaha mid dhibrin badan buu ahaa haddii la yidhaaho raqiiqanna waa qalbi jilicsanaa weeyaan وعn cmر بn الخطاaب رadي الله عanهu qaal اstأdntu النabiya slى الlه عليه وaلي وسلم في الcمرة inaan cumraysa nabiga ugadan dalbay faأdina waa idna u qaale wuxuuna yidhi laa تnsanaa yaa أخya min duعاa'ika walaalow ducadaada hanaga ilaawin qaala faqaala markaasu yihi kalimatun waa eray maa yasurunii ana lii biha addunya wa fii riwaayatin qaal ashriknaa yaa ukaya fii ducaa'ika naga qaybgeli oo nala wadaagii walaalkayow ducadaada rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiidun xasanu saxiix xadiidka waanu soo marray oo raqam ultumiya alaaa wasabciin baa ku soo marray waxaana soo ogaanay xadiidku inuu daciif yahay oo sababku ku daciifana uu yahay inuu ku jiro nin la yidhaaho caasim ibn cubaydillaah oo cumar uu awow labaad u yahay radia allahu canhu saasna waxaa sheegay sheikh اlalbani fi ضaciif اjaamiع الصغيr an وعn طالب بن عبد الله بن cمر رضي الله عنهma أن عبد الله بن cمر رضي الله عنهma kana yqul wuxuu ku dhihi jiray lلرaجuل ninka إida araada سفرا markuu sفر doono hudnu minii xataa uwadicaka kamaa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yuwadicuna igu soo dhowow si aan kuugu sagootiyo ku macsalaameeyo siduu rasuulka alla sala alla alay slam noo macsalaameyn jiray oo noo noo sagootihi jiray fayaquulu markaasuu dhihi jiray astawdicu allaha diinaka wa amaanataka wa khawaafiima camalik saasuu dhihi jiray allaan ammaansanayaa oon ammaano uga dhigayaa diintaada iyo ammaanadaada iyo cumrigaaga ehm, camalkaaga khaatimadiisaba inuu diintaada alla kuu xifdiyo oo ammaanadaada alla kuu ilaaliyo oo ehm, camalkaaga uu khayr kuugu khatimo ayaan alla subxaana watacaala kaaga baryaya saasuu dhihi jiray radia allahu canhu marka si ay rasuulka sal ly slm siduu u wadici jiray sidaas weeyaan rawahu tirmidi wa xadiidun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala xadiidu صحيح صححه الشhيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير والكلم الطيب وسلسلة الحديث الصحيحة وصحيح سنن أبي داود intaba waa ku صحيح yeelay وعن عبد الله بن زيد بن يزيد الخطمي الصحاaبي رضي الله عنه qاaل كان رsuل اه صل ل سلم إذا أراada أن يودع الجيش wuxuu ahaan jiray markuu jeiشhka inuu salaameeyo uu doono qaala wuxuu dhihi jiray ystawjib allahu diinakum waamaanatkum wafawaakiima amaalikum waa kii ibn cumar naftiisii wey laakiin tanu waxa weeye siduu wuu jeish buu magac dhabay kii horana siduu noo wardici jiray bu marka jeish iyo afraad iyo intaba iska noqonaysa rawaahu xadiidun saxiixa rawaahu abu daawuuda wagayruhu biisnaadin saxiix wahuwa kamaa qaal xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu albaniy fi saxiix jaami sagiir waa silsilat xadiidi saxiixa وعn أنس رضي الله عنه qال جaء رaجuل إلى النبي صل ل سلم baa nebigu yimid faqاla ya rasuul الlah إنii أuriidu سفرا fزawidnii anigu socdaal baan rabaaye isahay sahay isii sahaydaasuna marka sahay maadiya mehe sahay macnawiya weeyaan oo dardaaran iyo duco buu rabaa faqaala markaasu wuxuu yidhi zawadaka allahu taqwa alla ha kugu sahayo taqwo alla ka cabsi qaala zidnii ii kordhi qaala wagafara dembak dembigaaga alla ha dhaafo qaala zidnii iigu dar qaala wayasara laka alkhayra xaysu maa kunta khayrka allah kuu dhib yareeyo kugu dhaqaajiyo kuu hawl yareeyo meel alla meeshaad joogtaba rawahu tirmidi waqaala xadiidu xasan wahuwa kamaa qaala xadiidku xasan weeyaan oo xasanahu alalbani fi saxi sagiir waalkalim ayib marka waxa weeye sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka safrayaayo inuu isagu u yimaado qofka ahlu khayrka ah caalimka ah macaabidka ah inuu u yimaado oo uu ka dalbado iyo dadka waxgaradka ahee abwaanada iyo inuu u yimaado oo duco iyo dardaaran uu ka dalbado iyaguna marka kolka ay u duceeyaan lana dardaarmaan baabu الاstikhaarati wاlmashhuura istikaara khayr doonka weeyaan oo alle khayr la weydiisto inuu khayrka waafajiyo uu qofku u weydiisto mashhuuraduna waa la tashiga dadka kale uu la tashado qaala allahu tacaala washaawirhum fi lmr la shawr oo la tasho arrimaha arrimaha kala tasho ay shaawir qaala tacaala waamruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waxaa weeyaan wada tashi dhexdood iyo wada shawrid weeyaan ay yatashaawaluuna baynahum fiihi bilamri dhexdooda alaykum asalaam waraxmatullah dhexdooda ayay shawraan oo isla tashadaan arrimaha dhexdooda ee dhexdoo soo geliyey wacan jaabirin radia allahu canhu qaala kaana rasul sal sl rasulka wuxuu ahaa yucallimuna alistiqaara istikaaraduuna beri jiray fi lumuuri kulliha arrimaha oo dhan kasurati min alqur'aani yani siduu suurad qur'aana loo xidisiiyo oo kale min ducaai istixaaradana loo xidisiin jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray idaa hama axadukum biاlamr midkiin markuu ku hamriyo arrin arrin markuu rabo inuu sameeyo qad yarkaca ragcatayni ha tukada laba ragcadood oo min gayri lfariida aan ahayn farad aan ahayn uma lyaqul haddana ha yidhaaho ha yidhaaho uma yqul haddana ha yidhaaho allahuma inii astakiruka bcilmi allow khayr baan ku weydiisanaya khayr waafajin baan ku weydiisanaya cilmigaada sababtiisa وastaqdiruka bqudratik awood baan kaa dalbaya qudradaada daraaddeed وأsألka min fضlika الcaظيم deeqdaada weyn baan wax kaa weydiisanayaa inaka taqdir walaa aqdir aduu waxbaad karta anugse wax ma karo وtaclamu walaa aclam wax walbaad ogtay anugse wax ma ogid وanta callaamu الغuyuub waxyaalaha maqanee qarsoon aduka aad ugu ogbaatay aad ugu war haye allahuma in kunta taclamu anlow haddaad og tahay ana hada almra arrinkankadu arrinkaan uu magaca dhabayaayo hadduu guur yahay hadduu guri dhisir yahay hadduu safar yahay hadduu iibsi yahay waxaas buu sheegaya sidoo xadiidka akhirkiisa ku sheegi doonaa hadduu arrinkankadu uu yahay khayrun leki io fiican fii diini wa macaashii wa caaqibati amri diintayda iyo maciishadayda iyo arrintayda khaatimadeeda aw qaala mise wuxuu yidhi caajila amrii waaajilihi arrintayda midda degdeg ee tan soo soka ee adduunyadii iyo reeda dambe aakhira aba faqdurhu lii iqadar wayasirhu lii ifudaydi uma baarik lii fiihi haddana ii barakee wain kunta taclamu haddii aada og tahay ana hada alamra arrinkankadu sharun lii inuu ixun yahay fii diini xagga diintaydiiyo wa macaashii xagga maciishadaydiiyo wa caaqibati amrii arrintayda khaatimadeeda ow qaala caajil amrii waaajilihi wasrifhu canii iga leexiyo wasrifnii canhu isna iga leex alle iga leex isna iga leex alowna kala duya waqdur liya alkhayra xaysu kaan khayrka ii qadar meel alle meeshu joogaba uma raddinii bi haddana igu raali oo igu qanciyo aan raalli ka noqdo qaala wayusamii xaajatahu dantiisa wuu magac dhabayaa iyadaa rawaahu albukhaariy xadiidka kadu marka shaki buu ku wariyey ma lafdigan u mise lafdigan uu yidhi macnihii marka wu uu keenay labadaa lafdiya raawi uu kala shakiyey midii uu qabsadana waa ugu noqonaysaa laakiin waxaaba jirta riwaayat ibni xibbaan riwaayat ibni xibbaan baan iyaga aan shakiyin ee riwaayat ibni xibbaan haddii laga qaatana waa la heli karay baabu istixbaabi الdahaabi ilى اlciidi وعiyadaة اlmariidi wاlxaji wاlgadwi wاljanaaza wanaxwiha min طariiqi wاrujuuc min طariiqi آakar litafsiiri mawaadic الcibaada waa sunanimada in ciidda iyo salaada iyo xajka iyo jihaadka iyo muxaha cumrada iyo booqashada qofka jiran iyo wixii sidaas oo kale anwaacu khayr ah markii la aadayo in jid laga tago kolka laga soo noqonaya jidkana laga soo noqdo taasna marka wuxuu ku fasiraya alimaamu nawwi radiallahu canhu inay mawaadicda cibaadadu ay fara badato oo meel huwa u meel waliba u mara furaysaa soo socodka iyo sii socodkana mid walbaba cibaado wey cibaada kolkii lagu sii socdo iyo kolkii loo sii socdo mid walbaba taadashaas iyo tallaabooyinka waa loo tirinaya sidii xadiidkii ubay bni kacbin radiallahu canhu aan kusoo maray can jaabiri radiallahu canhu qaala kaana nabiyu sal l sl nabigu wuxuu ahaa idaa kaana ywmu ciidin maalin ciideed markay timaado qaala faariiqa jidka waa kala bedeli jiray oo uu ka tegay mid aan ahayn uu kasoo noqon jiray rawahu bukhaariy qawluhu qaala